ah waayo waa nicmo cadiima ruuxa markaa ramadaan gaadha ilaahayna uu khayr waafajiyo inuu ramadaan ku sameeyo jacalana allahu minhum marka koowaad waxaa laga soo naqliyey salafku inay ahaayeen qaar ku ducaysta inay ramadaan gaadhaan oo ilaahay waxay ka baryi jireen ramadaan inuu gaadhsiiyo aahaarta qaarkoodna waa ku soo aroortay wa ballignaa ramadaan allaahumma baarik lanaa rajaba wa shacbaan wa ballignaa ramadaan ilaahu noo barakee rajab iyo shacbaan ramadaanna na gaadhsi marka waa nicmo weyn in lagu ducaysto waa mudan tahay mar labaadka waa in ilaahay loogu shukri naqaa ramadaan ciddii gaadhaa ilaahay ugu shukri naqdaa ramadaan kuna bushaaraysataa ku faraxda waayo nicmadu markay qofka ku cusboonaato waxaa waajiba nicmada in laga shukri naqo ramadaan in la gaadho qofkana khayr la waafajiyaana waa nicma cadiima waana nicma diiniya nicmaduna waxay u qaybsantaa nicmo adduunyo iyo nicmo diin nicmada diintu waa ka weyntay nicmada adduunyada ilaahayna waxa uu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaa shukri naqdaan waa idin kordhinaya haddaa shukri naqi weydaan oo abaalka dartaanna cadaabkaygu waa daran yahay yacni waa idinku cadaabayaabaa macnuhu dhacaya qofka muuminka ahina nicmooyinka waa ku shukriyaa waa ku shukri naqaa oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi xadiiska saxiixa cajaba liamri lmu'mini ina amrahu kulahu lahu khayr in asaabathu saraau shakara fakana khayran lah wa in asaabathu daraau sabra fakana khayran lah walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam cajaban liamri lmu'min yacni la yaaba arrinka muuminka la yaabitaan la yaaba arrinkiisa dhammaantiina waa khayr oo muuminka xaalaadkiisa dhammaantood khayr buu ku sugan yahay hadday nicmo haleesho waa shukri naqaya ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam muuminku hadday dhibaata haleeshona waa sabrayaa taasina umay sugnaan ruuxa muuminkaa mooyaane cid kale marka nicmada waa in lagu shukriyaa ramadaan in la gaadhaana waa nicmo alimaamu nawowi waxau yihi raximahu llah yustaxabu liman tajaddat lahu nicmatun daahira aw indafacat canhu niqmatun daahira an yasjuda shukran lilah waxaa loo sunneeyaa oo loo jeclaystaa ruuxay nicma cusboonaato oo nicmo muuqataa u soo darrido oo isaga u muuqataa ama dhibaato isaga u muuqataa ay ka daafacanto oo ka baaqato inuu sujuudu shukri ilaahay u sujuudo yacni farax uu nicmada ku farxayo ayaa looga jeeda marka ramadaan ciddii gaadhaa waa inay ku shukri naqdaa oo shukri naqa ay la timaadaa rabbi ay ugu shukri naqayso nicmadaas qodobka kale waa in ramadaan lagu farxaa oo lagu bushaaraystaa oo la ysugu bushaareeyaa dadka qaarkood marka ramadaan ku timaado waa ka murugoonayaan waana ka diiqadoonayaan laakiin dadka mu'miniinta ee ahluliimaanka ahi waa ku farxayaan waa ku bushaaraysanayaan waa isugu bushaaraynayaan way isugu tahniyadaynayaan nebiguna sala allahu calayh wasalam waa ugu bushaarayn jiray saxaabadiisa marka ramadaan timaaddo waanu u sheegi jiray o ku baraarujin jiray fadligeeda oo waxa uu yihi jaa'akum shahru ramadaan shahru mubaarak waxaa idiin yimi bishii ramadaan bil barakaysan baa idiin timi bil barakaysan ayaa idiin timi ama bil barakaysan weeyaan ilaahay wuxuu idinku faral yeelay inaad soontaan ayuu idinku faral yeelay markaasuu fadaa'isha bishaasi leedahay wax ka miduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam isagoo dadka ku baraarujinaya oo dadka ku waaninaya oo waxa uu yidhi fiihi tuftaxu abwaabu ljinaan wa tuqlaqu abwaabu ljaxiim bisha gudaheeda waxaa la fura albaabada jannada waxaana la xidhaa albaabada jaxiime ama albaabada naarta ayaa la xidhaa albaabada naartana waa la xidhaa axaadiis kalena waxay tilmaamaysaa shayaadiintana waa la xidhaa wa sufidat fiihi shayaadiin marka waa istibshaar lagu bushaaraysanayo oo lagu farxaayo oo la ysugu bushaaraynayo taasina waxay tahay sida markaa fadligeedu u weyn yahay fadaaisheeduna de waa badan tahay waa bil bilaha kale ka khayr badan oo cibaadooyin badan ayaa gudaheeda markaa lala yimaadaa oo soonkii ka mid yahay oo qiyaamkii ka mid yahay habeenkeedii in la noolaynayo o la kacayo oo taraawiixda iyo salaada qiyaamuleylkaa la tukanaayo oo qiraa'at lqur'aan ay ka mid tahay waayo bisha ramadaan waa bishii qur'aanku soo degay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan gudaheeda qur'aanka la soo dejiyey marka bishii qur'aanka maadaama ay tahay qur'aanka akhriskiisa in la badiyo weeyaan oo akhrinta qur'aanka la akhrinayo lagu dadaalo yacni taas yada waa mid markaa muhim ah waxaa ka mid a khayraadka iyo wanaagyada gudaheeda markaa dhaca habeen laylatulqadri inuu ku jiro habeenkaas oo ka khayr badan kun bilood buu ka khayr badan yahay oo aan laylatulqadri ku jirin yacnii camalka habeenkaa keliya la sameeyaa waxa uu ka khayr badan yahay camal saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood la sameeyey ayuu ka khayr badan yahay oo kunka bilood marka sannada loo rogo waxay noqonaysaa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood bay noqonaysaa ummaddanna cidda gaadhaa way iska yar tahay waayo cimriga ummaddani waa kooban yahay haalibkooduna toddobaatan ma dhaafaan in yar ayaa toddobaatan ka weynaata siduu nabiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin wa aqalluhum man yajuusu dalik yacni cimriyada ummaddaydu waa inta lixdan iyo toddobaatan u dhaxaysa ayaa cimriyada ummaddaydu yihiin yacni haalibkooda intaasa waxaana yar inta ka gudubto oo dhaafto oo toddobaatan wax ka badan gaadha ayaa markaa yar saasuu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam marka maadaama ay tahay habeen qura camalka lagu sameeyey in markaa la gaadhaayo oo laga fadli badanaayo camal saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood la samaynaayey waxay ku tusinaysaa habeenkaasi inuu yahay habeen aada u qaaliya habeen aada u fadli badan habeen lagu dadaalo ay tahay khayraadka iyo wanaagyadana la farabadiyo oo aad iyo aad lagu dadaalo habeenkaasina wuxuu ku jiraa ramadaan khaasatan wuxuu ku jiraa tobanka dambe ee ramadaan ayuu ku jiraa tobanka dambe ee ramadaan ayuu ku jiraa bishan markaa fadaa'isheeda waxaa ka mid a in waxa weeye xoraynta dadka naarta laga xoraynayaa inay fara badan tahay oo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay in nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam habeen kasta oo ramadaan ka mid ah in dad naarta laga xoreeyo aan hore looga xoraynin wadalika fii kulli leyla yacni xorayn naarta dadka laga xoreeyaa waa jirtaa habeen kastaoo ramadaan gudaheedana waa dhacaysaa haba kala badate taasina waxay ku tusinaysaa fadaa'isha iyo khayraadka ay bishani leedahay acmaasha khayraadka in la sameeyaa waa sahlan tahay oo bilaha kale waa ka sahlan tahay waxay uga sahlan tahay shayaadiintii baa la xidhayaa maadaama shayaadiinta la xidhaayo dadkii waxaa u sahlanaanaya khayraadka in la sameeyo ayaa markaa u sahlanaanaysa waxaana la soo naqliyaa bacdu salaf marka waxa weeye ramadaan ay markaa soo dhowaato inay ilaahay ka baryi jireen inuu ramadaan gaadhsiiyo marka ay baxdee ay soomaan ay baxdo ramadaanna inay ilaahay ka baryi jireen inuu ilaahay ka aqbalo oo uu ilaahay ka aqbalo acmaasha wanaagsan ay ramadaan kula yimaadeen taasina ilaahay ka baryi jiray marka bisha caynkaasee fadliga badan ee khayraadka badan leh ee xoraynta naar laga xoraynaayo dadka leh ee wanaagyaalkiiyo khayraadka leh ee sadaqaadka in lagaga faa'iidaysto leh nebiguna sala allahu calayh wasalam yacni khayraadka aad iyo aad buu ugu dadaali jiray isagoo mar kastaba khayraadka ku dadaalaya haddana markay ramadaan soo gashana si gaara ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ugu sii dadaali jiray markaa bisha in lagu farxo oo in lagu bishaaraysto oo in ilaahay loogu shukri noqo yacni waa arrin aad iyo aad u muhima ah wey waxaa kaloo habboon in markaa loogu diyaar garoobo khayraadka iyo wanaagyaalka in la sameeyo oo ay ugu horrayso towbad in lala yimaado istikfaar iyo towbad in lala yimaado oo laga toobad keeno dembiyada iyo markaa xumaanaha ruuxu hadduu markaa toobad keenana ilahay waa ka toobad aqbalaya ilaahayna wuxuu uhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun yacni markaa toobad keena dhammaantiin ilaahay u toobad keena mu'miniine marka allah wuxuu ina amray inaynu toobad keenno ayuu ina amray marka towbaddu waa waajib ahlucilmiguna waxay yidhaahdaan dunuubtoo dhan in laga toobad keenaa waa arrin waajiba ah. sunno ma aha waajib weeye towbaddiina shuruud bay leedahay shuruudda towbaddu leedahayna waxaa ka mid ah marka hore dembiyada waa in laga baxaa oo dembigii laga fuqaa aliqlaacu can idembi waa shardiga koowaad dembigii waa in laga dhex baxaa oo laga fuqaa dembigaasi meeshuu doonaba ha ka dhaco ama xagga qalbiga ha ka dhaco ama xagga jawaarixda ha ka dhaco yacni markaa siduu doonaba markaa dembigu ha u dhacee waa inuu markaa dunuubta laga toobad keena dembigaasi ha ahaado yacni markaa shirki iyo gaalnimo ama ha ahaado bidco ha ahaado ama ha ahaado fisqi iyo macsiyo dunuubta dhammaantood waa in rabbi looga toobad keenaa xagga ilaahayna loo noqda marka shardiga koowaad waa in dembiga laga fuqaa haddii dembigii aan laga fuqin oo iyadoo dembigii la yskaga dhex jiro la yidhaahdo astakfirullah astakfirullah astakfirullah yacni ma noqonayso toobadkeen iyo istikfaar noqon mayso taas yadaa ma noqonayso waxaa shardi ah towbadda u sharti ah in dembiga laga fuqo ayaa u sharti ah waata laga soo naqliyo bacdu salaf inay yidhaahdeen istikfaarunaa yaxtaaju ilaa istikfaar yacni dembi dhaaf dalabkeennu waxa uu sii baahan yahay inaynu istikfaar kale ka samayno oo bimacnaa daahirkeennii iyo baatinkeenni waxeennii muuqdiy waxeenna qarsoon ayaa nawcan maa aan markaa si fiican isu waafaqsanay oo yacni waxaynu afka kaleennahay ayaa qalbigii yacni sidii la rabay aynay ugu sugnayn ama wixii inoo qarsoonaa ayaan la mid ahayn waxaynu muujisanayno marka inagoo dembigii ku jara ayaynu odhanaynaa astakfirullah astakfirullah marka taasuu wuxuu tilmaamayaa istikfaarunaa yaxtaaju ila istikfaar istikfaarkeennu waynu ilaahay dembidhaaf dhaaf weydiisanaynaa wuxuu u sii baahan yahay inaynu ka istikfaar ka samayno oo ilaahay aynu ka dembidhaaf weydiisanno waa halkay dadka qaarkood yidhaahdeen rabbi barigeennii maka rabbi barina rabbi barigeennii isaga laftiisii ma ka rabbi barina marka waa noocaas oo kale weyy marka awalan waa in dembiga laga fuqa haaniyan shardiga labaad waxaa loo shardiyaa annadamu cala dembi macaasida iyo dunuubta iyo bidaca iyo xumaanta waa in laga tiiraanyoodaa waa in laga qoomamoodaa waa in la ysku ciilkaambiya waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa tawbo waa towbad ilaahay loo toobad keenay tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa towbad ilaahay loo toobad keenay marka waa in markaa laga tiiraanyoodaa laga qoomamoodaa dembiga marka laga qoomamoonayana waa in looga qoomamoodaa liajli illaah ilaahay dartii haddii wax kale looga qoomamoonayo looga tiiraanyoonayo toobad ma noqonayso ee tiiraanyadu waa inay noqotaa dembiga laga tiiraanyoonayaa ilaahay dartii mid looga tiiraanyoonaya waa inay noqotaa haddii aan ilaahay dartii looga tiiraanyoon towbad noqon mayso waxaynu garan karraa labadii ilmo aadam ee midkood uu walaalkii dilay waxauu ilaahay inoo sheegay inuu tiiraanyooday fabacaa allahu ghuraaban yabxasu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw'ata akhiih qaala yaa weylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraabi fa uwaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin waxau ilaahay inoo sheegay inuu markaa tiiraanyooday oo kuwa tiiraanyoonaya iscilkaambiyayo inuu ka mid noqday haddana waxaa la ogsoon yahay dembigii inuu ku baaqi yahay oo aan toobadkeen arrinkii isilaga dhigin oo aan markaa towbad yani markaa aan la odhan waa toobad keena waxay culammadu yidhaahdeen xadiidkan iyo aayaddaasi iskama hor imanayaan oo markuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam annadamu tawba wuxuu u jeedaa tiiraanyada dembiga looga tiiraanyoonayo yacni marka ilaahay dartii looga tiiraanyoonayo oo lays odhanaayo maxaad u khilaaftay markaysaga amarka ilaahay maxaad ugu dhacday markaysagaa shayga uu ilaahay xaaraantinimeeye uu reebay oo sidaa laysugu cilkaambiyey oo cawaaqibta iyo waxa ka dhalanaya iyo naarta iyo cadaabka yacni taas iyadaa baqasho laga baqanaayo looga tiiraanyoonayo laakiin hadduu asbaab kale tiiraanyadiisu ay tahay yada ma noqonayso yacni toobad ma noqonayso sida inuu is yidhaahdo sumcad xumaa kugu dhacday ama waxa weeye sharaf xumaa kugu dhacday ama ceebbaad markaa ku dhacday oo waad ceebowdo dadka agtooda ayaa mansiladaadi iyo sharaftaadii hoosu u dhacday oo uu si isugu cilkaambiyay hadday taasi dhacdo ma noqonaayo mid toobad keena marka fa asbaxa min annaadimiin ina aadamkii walaalkii dilay waxa uu ka tiiraanyoonayay liajli illaah ma ahayn waxa uu tiiraanyoonayay waxay ahayd yacnii inuu walaalkii waayey xaaladda caynkaas ah ayuu markaa ka tiiraanyoonay asbaabo kale maadaama tiiraanyadiisu ahay toobadkeen may ahayn saas aawadeed ayaan markaa wax dembi aanu kaga khafiifin laba shardaynu sheegnay shardiga koowaad waa aliqlaacu can idembi waa in dembiga laga fuqo oo laga dhex baxo shardiga labaadaynu sheegnay towbadda loo shardinayaa waxa weeye waa annadab waa in laga tiraanyoodoo laga qoomamoodo oo laysku ciilkaambiyo laysku ciilkaambiyo shardiga saddexaad waa alcasmu calaa an laa yacuuda ilayhi abadan waa inuu go'aansado oo niyeeyo inaanu weligii dib ugu laaban waa inuu go'aansado oo niyeeyo inaanu weligii dib ugu laaban waa inuu niyeeyaa haddaanu taa niyeynin oo aanu goosanin inaanu dib ugu laaban dembigaas ma toobad keenin hadduu isleeyahay hadda wax iska yara khafiifi laakiin hadhow aad samaysi oo go'aankiisuu yahay dembiga inuu ku noqdo towbadda uu ka hore ka toobad keenayaaba ma asixin oo wax kaga fududaaday ma jiraa waa inuu go'aansadaa inaanu dib ugu laaban waa inuu go'aansadaa lama shardiyo inaanu dembiga dib ugu dhicin laakiin waxaa la shartiyaa inuu go'aansado inaanu dib ugu laaban farqi baana labada u dhaxeeya oo waxaa dhici karta ruuxu intuu go'aansado niyo dhab ah inaanu dembigaa dib u samaynin haddana waxaa dhici karta shaydaanku intuu ka qaalib noqdo in markaa ay dhacdo inuu dib u sameeyo ka noocaasi haddii markii hore niyadiisu ay dhab ahayd laakiin mar dambe shaydaankii haddana waxa weeye uu ka qaalib noqday oo uu shaydaankii markaa waxa duufsaday oo uu dembigii dib dambe ugu noqday lama odhanaayo towbaddiisii hore waa burtay marka inaanu dib ugu laaban lama shardiye waxaa la shardiyaa inuu go'aansado oo niyeeyo niyo dhab ah inaanu dib ugu laaban niyadaasi hadday xasishoo dhacdo towbaddii waa sugnaanaysaa oo waa asaxaysaa marka waa inuu go'aankaasi jabaa shardiga afraad waxaa loo shardiyaa alikhlaas waa inuu markaa towbadda ay tahay miduu ilaahay u saaf yeelay oo ujeeddadiisu aynay ahayn yacni markaa ujeeddo kale aynay ahayn ha lagugu ammaano ha lagugu markaa sharfo ha lagugu qadariyo yacni manaafic adduunyo iyo waxtarre aad ku heshid dadka agtooda weji aad ku yeelatid ujeeddooyinka noocaasa waa inaanu u samaynayn ee towbadda waa inuu la yimaadaa liajli illaah ikhlaas waa inay ka tahay cidda loo toobad keenana waa allah ka dembiyada dhaafaana waa allah cidaan allah ahayn oo dembiga dhaaftaana ma jirto muxuuba marka cid kale ruuxu ugu toobad keenaya ma cid kale ayaa dembiyada dhaafta maya ilaahay wuxuu uhi waman yakfir adunuuba ila allah dembiyada ma dhaafo ilaahay mooyaane cid kale ma dhaafto wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam rabbi inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfir adunuuba ila anta fakfir lii makfiratan yacni waxa weeye ilaahayow naftaydii baan dulmiyey dulmi fara badan baa naftayda dulmiyey walaa yakfir dunuuba ilaa anta adiga mooyaane cid kalena dembiyada ma dhaafto sida xadiiska markaa axaadiista qaarkood oo saxiixa ku soo aroortay sida ducadii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam abubakar u baray yacni ku jirtay wakadalika kadalika sayid listikfaar waa ku soo aroortay walaa yakfir dunuuba ilaa anta marka cidda dembiyada dhaafta waa allah yacni muxuu ruuxu markaa u odhanayaa yani cid kalean u toobad keenaya ka loo toobad keenaa waa allaah towbadda ilaahay ayaa markaa haya cidaan allah ahayn oo dunuubta dhaaftaana ma jirto waa in isaga uun loo toobad keenaa allahun waa in loo toobad keenaa shardiga shanaad waxaa loo shardiyaa wakhtiga uu ruuxu toobad keenayaa waa inay tahay wakhti albaabka towbaddu furan yahay oo towbadda la aqbalaayo wakhtiga towbadda la aqbalayaana waa intaan qoraxdu galbeed ka soo bixin amaba aynay naftu kalxamaha soo gaadhin hadday qoraxdu galbeed ka soo baxdo towbad lama aqbalo albaabkii towbaddu waa xidhan yahay haddii naftu ruuxa iska soo gurtooo ka soo baxayso kalxamaha ay soo gaadho xaaladda caynkaasana albaabkii towbaddu waa xidhan yahay inta ka horraysa albaabka towbaddu waa furan yahay ciddii toobad keentana ilaahay waa ka toobad aqbalaya marka xilliga iyo goorta la toobad keenaya waa inay noqotaa goor albaabka towbaddu furan yahay oo albaabkii towbadda la xidhin waa inay noqotaa shantaa sharti waa loo shartiyaa towbadda waa loo shartiyaa haddii xaq ilaahay ay tahay oo waxa uu ka toobad keenayaa ay tahay dembi uu ilaahay ka galay oo xuquuqa aadmi ayna ku jirin shantaa sharti markay dhammaystirmaan ruuxa towbadda waa laga aqbalay haddii madlamo cid uu ka galay dulmi uu cid ka galay hadduu markaa yahay oo xaq aadmi soo galo shuruuddaa horaynu sheegnay oo dhan waa loo shartiyaa waxaa kaloo raacayo lagu sii darayaa madlamada iyo dulmiga waa inuu iska celiyaa oo ciddii lahayd u celiya amaba ka xalaashadaa ou yidhaahdaa icafi oo i xalaale haddii waxaasi ay yihiin xoolo uu cid ka boobay ama ka qaaday ama ka khiyaameeyey iyo wixii la mid a xooluu cid ka lunsaday ama ka qaaday oo dulmi xoola abuu hayaa ama dhiig iyo qoomuu hayaa waa inuu xuquuqda caynkaasa iska celiyaa ciddii lahaydna u celiyaa hadday nooshahay waa inuu iyagii u celiyaa hadday dhimatayna waa in warasadoodiiiyo ciddii dhexal joojinaysay waa inuu u celiyaa waxaa kaloo markaa bannaan inuu ka xalaashado hadday cafiyaan oo ciddii markaa uu dulmiga ka galay ama xoolaha ka lunsaday ama uu qoomaha u geystay amaba uu dhiigga ka hayay ay cafiyaan oo si dhammaystiran ay u cafiyaan oo yidhahaan wax alla wax lagaaga raacaa ma jiro xaalka caynkaasna waa ka dhacayaa madlamada xaqii ay ku lahaayeen waxaa ku haraysa uun xaqii ilaahay waa inuu ka toobad keenaa ee ku tacalluqay markaa shaygaas waayo ashyaada madaalimta ee cid laga gelaayo xaq ilaahayna waa ku jiraa xaqa aadmina waa ku jiraa laakiin xaqa aadamiga haaliban xaqa ilaahayna wuxuu ugu jiraa dee ilaahay waa xaaraantinimay maxaarimtiisii in lagu dhacay oo la markaa la dhex galay taas iyada abaaqudheedu waxay tahay in markaa waxa weeye dembi xagga ilaahayna in looga qoraayo oo xaq ilaahay markaa uu soo galay markaa saas aawadeed labada arrin waa in la isku dara dadka qaarkood waxay sameeyaan dadkay xanteen ama wax la mid a amaba marka ay aflagaadeeyeen ama ay caayeen waxay moodaanoo keliya hadduu markaa yidhahdo waan ku cafiyey inaan waxba kale loo raacay mase aha arrinku saas ee sida saxdii waxay tahay xaqan aadmiga inuu iska beri yeelo ama iska reebaa waa mid saaran ilaahayna inuu toobad keenaana waa mid saaran saas aawadeed marka madaalimta culammadu ay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan shuruudda hore la jirkeeda waxaa kaloo loo shartiyaa istixlaal uu ciddii ka xalaashado ama madlamadii u celiyo madlamada in loo celiyaana waxay ka suuragal tahay hadday waxaasi xoole yihiin ama dhiig yihiin hadday laakiin acraad iyo sharafe yihiin oo sharaftooda meel lagaga dhacay oo la caayay oo la aflagaadeeyey iyo waxyaalaha la midka ah xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa in markaa uu ka xalaashado cafis weydiisto taas yadaa buu noqonaya inuu cafis weydiisto oo uu ka xalaashado waxay kaloo culammadu sheegaan haddii waxyaalaha qaarkood hadduu u sheego aan islaax ka imanaynin ee mafsado iyo dhibaato kaloo ka weyn baa ka dhalanaysa sheegistaa uu sheego haddii wax markaa islaax iyo wanaagi aanu ka imanaynin ee mafsado ka badani ka dhalanayso xaalka caynkaasa lama sharciyeynaayo in tafsiil loogu sheego bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan waa inuu ijmaal ugu sheegaa ou yidhahdaa ijmaal igu cafi inkastoo madaahibta qaarkood ay leeyihiin yacni haddaan tafsiilan loo sheegin ijmaalka saamaxaadda uu ruuxu ku saamaxa maba asaxaysay culamada qaar yidhahdeen almuhim wuxuu markaa samaynayaa haddii markaa ay noqoto waxaasi wax markaa mafsado ka badani ka imanayso haddii la sheego kollayba ama ijmaal ha u sheego ama yaan ugu sheegin bee tafsiil uguma sheegi karo haddii mafsado ka badani ka imanayso laakiin wuxuu samaynayaa ruuxii waa inuu istikfaar ilaahay uga baryaa oo xumaatuu ka galay ee wanaag waa inuu u sameeyaayoo u duceeyaa majaalista iyo meeluhu xumaanihiisa ka sheegi jirayna waa inuu ka ammaanaa oo wanaag kaga sheega oo isaa'adii iyo xumaatadii uu ka galay waa inuu markaa ku beddelaa ama ka dabageeyaa wanaag uu ku masaxaayo si waxa weeye xasanaadkaasi ay uga masaxaan sayi-aadkii markaa hore u galay ina alxasanaati yudhibna sayi-aat wanaagyaalku waxay tagsiiyaan sayi'aadka iyo xumaanaha ayay tegsiyaan marka towbadda iyo istikfaarka waa in la badiyaa xagga ilaahay waa in loo noqdaa bisha waa in towbad iyo dembi darab daraq ilaahay la weydiisanaayo waa in lagu qaabilaa waa in lagu soo dhoweeyaa waa in la go'aansadaa wanaagga iyo khayraadka in lala yimaado yacni waa in markaa la go'aansadaa si waxa weeye markaa dhab ana iyadoo looga run sheegaayo waa in wakhtiga lagu camira acmaal markaa wanaagsan lagu camira niyadda iyo qalbigana la hagaajiyaa oo la saafiyeela towbadda marka la toobad keenaayo waxaa kaloo soo gelaysa in quluubta markaa la saafi yeelo oo qalbiga la wanaajiyo oo marka waxa weeye xasadka iyo qilliga iyo cadaawadda yacni muslimiin markaa col lala noqdo ashyaada noocaasoo dhan waa in qalbiga laga saafi oo qalbigii laga saaraa oo yacni khayrka loo jeestaa oo niyo xun iyo markaa uurxumo iyo khilli iyo cadaawad iyo nacayb muslimiinta cid ka mida ah la necab yahay ama lala collaytamaayo waa inaan markaa waxa lala qaabilin ee qalbigii waa in la hufaa oo la saafi yeelaa oo markaa lala yimaadaa yacni markaa niyo saafi ah iyo qalbi markaa waxa weeye wanaagsan yacni lagu qaabilaa bisha markaa lagu qaabilaa si markaa waxa weeye loo helo xoraynta uu ilaahay dadka naarta ka xoraynaayo yacni cidqigaasi loo helo waayo inuu ruuxa ilaahay xoreeyo oo naar ka xoreeyaa waa shay aad iyo aada u qaali ah wax kasta oo taa wax ka yeelayana waynu aad iyo aada uga taxadiraa oo iska jaraa waxaana jaraa maalmaha markaysagaa kale xataa ramadaan baa inay ahayn ayaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu caleyhi wasalam yacni qaarkood in dadka markaysagaa loo dembi dhaafo laba mooyaane inta kale waa loo dembi dhaafaa maalmaha qaarkood ha ahaato maalinta shan iyo tobanka markaa shacbaan ama ha ahaato yacni waxa weeye maalmo kale oo axaadiista qaarkood ku soo aroortay waxaa markaa la yidhaahdaa yacni kii mushrigga ahaa ee gaalka ahaa iyo kii mushaaxinka ahaa ee walaalkii xiqdiga iyo uurxumada u hayay iyaga marka waxa looma dembi dhaafo dadka kale waa loo dembi dhaafaa waxay ku tusinaysaa mushrigii maadaama lagu ladhay mushaaxinka uur xumo marka u haya cid muslimiinta ka mida oo la collaytamaya yacni markaa khatarta ay leedahay maadaama ruuxii ay seejinayso dembidhaafka ilaahay ay seejinayso maadaama ay seejinayso inuu ilaahay u dembidhaafo waxay ku tusinaysaa khatarta ay leedahay ladhitaanka lagu ladhay ee dunuubtii kale aan lagu lamaanay mushriga ee ka gaalkaa ka lagu laday uu yahay ka mushaaxinka ee urxumada markaa walaalkii u haya walaalkiisa muslimkaa ka urxumada u haya kaas lamaanaynta lagu lamaaneeyey waxay ku tusinaysaa yacni markaa dembigaasi khatarta uu leeyahay ayay markaa ku tusinaysaa axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay dadka marka waxaa weeye marka loo dembi dhaafo waxa markaa la yidhaahdaa yacni labada uurxumada isu haya utruku haadayni xataa yastalixa labadaa iska daayo ka taga ilaa intay markaa ka heshiinayaan iska daaya taasi waxay ku tusinaysaa yacni sida ay markaa khatar u leedahay niyadu inayna saafi ahayn oo urxumo iyo khilli iyo cadaawad in qalbiga laysugu hayo saas aawoodee quluubta waa in la hufaayo la saafi yeelaa niyo saadiqa oo dhab ah acmaasha wanaagsanna la niyeynaayo waa in marka waxaa la go'aansadaa oo lala yimaadaa allahna loo run sheegaa falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen oo sidqi ula iman lahaayo iimaankoodi iyo acmaashoodaba wuxuu noqon lahaa runsheegaasi mid u fiican ayuu noqon lahaa hab fiican oo camallada wanaagsan lagula imanaayo ramadaanta waa inuu ruuxu dejistaa oo yacnii ramadaanta uu ka faa'iidaysanayo qur-aanka iyo intuu akhrinaayo salaadda iyo intuu tukanayo acmaasha wanaagsan ee kale uu la imanayo tartiib fiican waa inuu la yimaadaa taas yadaana waa inuu markaa ku socdaa waa inuu markaa ogaal iyo aqoon iyo barasho u yeeshaa axkaamta ramadaanta waayo waa shay waajiba ramadaantu in la soomaa waa waajib shay kastoo waajiba in la sameeyaana waxa waajiba aqoonta markaa loo aqoon yeelanayaana waa waajib waayo waa cilmulxaal baa la yidhahdaa cilmulxaal waa maxay waa cilmiga wakhtigaas yacni wakhtigii la camal fali lahaa oo la samayn lahaa uu joogo shayga wakhtigiisii joogo ee waajibka ah ee in markaa la sameeyo ay tahay in loo aqoon yeesho oo la barto wuxuu ku asaxayo iyo waxaan ku asaxaynin iyo waxa burinayo iyo waxa loo shartinayo iyo arkaantiisa iyo waajibaadkiisa in la bartaa waa mid waajiba waa cilmulxaal cilmiyada kale aan faralka ahayn waa ka horeeya ee furuudulkifaaya iska ah waayo cilmulxaalkaasi wuxuu noqonayaa salaada markaa la tukanayo salaadihii markaa ruuxu isagoo mukallafa oo salaadihii ku waajib yihiin salaaddii inuu bartaa waxa weeye waa cilmulxaalkii bay ka mid tahay soonkii ramadaan hadduu soo galo inuu markaa soonka barto waxay ka mid tahay markaa cilmulxaalkii bay ka mid tahay saas aawadeed waa in loo aqoon yeeshaayo axkaamta ramadaanka markaa la bartaa ciddii aan garanaynin waa inay markaa weydiisaa cidda u cilmiga leh siduu ilaahayba uu yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun weydiiya cidda dikriga u saaxiibka ah haddii aydaan garanayn kuwa markaa dikriga u saaxiibka cilmiga u saaxiibka ah su'aala marka axkaamta ramadaantiiyo waxay ku ansaxayso iyo waxay ku burayso waa in loo aqoon yeeshaa aada iyo aadna markaa loo barta wakhtigaa ramadaantana aad iyo aad waa in looga faa'iidaystaa acmaasha wanaagsanna lala imanaayo ee qurubaadka ee cibaadaadka ee salaada ee soonka ee towbadda waana in lagu dadaalaa waxyaalaha markaa balwadaha iyo waxyaalaha xunxunna in layska sharo sida markaa qaadka iyo sigaarka iyo ashyaada noocaas oo kale ah waa in markaa layska gooyaa oo layska jaraa waayo wakhtigan markaa ramadaanka yacni ruuxi markaa jacaylku u qabay ashyaadaas way yaraanaysaa maadaama wakhti badan markaa uu soomaayo go-aankiisi iyo casiimadiisi iyo niyadiisina u xoog bay yeelanaysa marka fursadda caynkaasi ha looga faa'iidaysto sidii laysaga jari lahaa oo loo goyn lahaa qaadkiiyo sigaarkaba loo goyn lahaa labadua waa laba xunxun oo qaadku waa xun yahay sigaarkuna waa xun yahay labada mid walibana waa xaaraan weeye oo shareecada kuma bannaana shareecada kuma bannaana in la yacni sigaar la cabbo iyo in markaa qaad la cuno marka waa in la yska jaraa oo nafta laga gooyaa oo lala kaashadaa markaa ramadaanta yacni sidii looga faa'iidaysan laha xaaraanna waxay ku noqdeen waa shay dhibaatadoodu ka badan tahay nafcigood iyo waxtarkooda haddayba nafci leeyihiin waxaa khamriga iyo khamaarka shareecada loogu xaaraantinimeeyey waa maxay dhibtooda dheeftooda ka badan qul fiihimaa ismun kabiirun wamanaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihima waatuu ilaahay uu yidhi khamriga iyo khamaarka markuu ka warramaayey waxaa labadoodaba ku jira yacni waxtaraa ku jira dhibaato weyn baana ku jirta dhibkoodaana ka badan yacni dheeftooda iyo waxtarkooda culammadu halkaa waxay ka qaateen qaacida sharciya qaacidadaasoo odhanaysa maa kahura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam waxa dhibtiisu dheeftiisa ay ka badan tahay shareecada islaamka xaaraan bay ku tahay haddii shayga dhibaatadiisu ka badan tahay dheeftiisa shareecada islaamka wuxuu ku noqonayaa shaygaasi xaaraan buu noqonaya dhibaatooyin badan baanu leeyahay waa midda koowaadee markaysagaa mid waliba waa khabiis oo waa xun yahay wa yuxarimu calayhim alkhabaa'if nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu xaaraantinimayn jiray waxyaalaha khabaa'istee xunxun ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam xaaraantimaynay khamriga iyo khamaarku yacni waxa weeye waxay ahaayeen qaar khabaa'is ah siday khabaa'is kuwaasi u ahaayeen bay kuwana khabaa'is u yihiin waxayna culammadu qaataan maadaama marka waxaway nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni wayaxillu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is sifada nebiga maadaama ay ka mid tahay inuu waxyaalaha tayibaadkee wanwanaagsan uu dadka u xalaalaynaayey waxyaalaha markaa khabaa'istee xunxunna uu ka xaaraantinimaynaayey lana garanaayo qaadka iyo sigaarku inaynay tayibaadka ka mid ahayn oo wanwanaagsanayn ay xunxun yihiin dee waxay soo gelayaan khabaa'istii la xaaraantinimeynaya ay soo gelayaan waa laga yaabaa dadka qaarkood oo aada ugu mamani inay markaa yidhaahdaan maya khamriga iyo khamaarka ayaa xune laakiin qaadkiiyo sigaarku ma xuma qaadkiiyo sigaarku ma xuma ee tayibaadkay ka mid yihiin haddii la weydiiyo lagu yidhaahdo dhibaatooyin maleeyihiin waxaa la garanayaa inay qirayaan kii caqli u saaxiiba dhibaato inay leeyihiin dhibtoodana maanta waa la isku waafaqsan yahi sigaarka nin shiikhoo dhakhtarna ahaaba wuxuu ka qoray kitaab wuxuu u bixiyey masaa'ib dukhaan masaa'ibta uu sigaarku leeyahay wuxuu sheegay sagaal iyo sagaashan xanuun oo laga qaado sigaarka ayuu sheegay hadda waa sagaal iyo sagaashan markaasuu mid mid u tiriy marka dhibaatooyin badan buu leeyihi gaaladii xataa waa ka qayliyeen oo waata marka waxaa weeye meelaha qaarkood shirkadaha lagu khasbay inay ku qoraan digis laga digaayo sigaarka ta kale waxaa ku jira waxyaalo mukhadiraadaa ku jira mis baa loo xadidaa oo la yidhahdaa intaa ha ka badanina waxaa la yidhi bahalka noocaas haddii la siyaadiyo la yaro kordhiyo qadarka ay u xadidayaan oo ay leeyihiin boynti intaa markaa waa inaynay ka badan yacni waxa weeye qofka waa dilaysa haddii la badiyo waa qaati garashadana waa tegsiinaysaa waana dilaysaa qadarka laftiisa haddii qofka xididka laga mudo baa layidhi oo laga siiyo ma noolaanayo waa dhimanayaa baa layidhi waxyaalo fara badanoo uu sababo kansarku ka mid yahay waa jiraan waxyaalo badanoo cudurro oo khatar ah ayuu sababayaa marka waxaa sigaarka oo dhibaatooyin uu leeyihi qaadkuna waa saas si la-eg oo dhibtiisu waa ka sii fara badanta dhibaatooyin badan baa qaadku leeyihi aw xaaraan ku yahay marka labada mid waliba waa khabiis haddii ruuxa lagu yidhaahdo ma la jeceshahay qaadka iyo sigaarka yacni carruurtaadu inay cunto oo cabto ma la jeceshahay hablahaagu inay cunaan oo cabbaan ma la jeceshahay hablaha walaalaha tiin inay cunaan oo cabbaan ma la jeceshahay hooyada iyo eedooyinka inay cabbaan waxaa la garanayaa inay dadku marka isagaa taas nacayaan oo waxay u yaqaaniin dumarka markaa qaadka cuna iyo dumarka sigaarka cabba inay xun yihiin bay u yaqaaniin waddannada qaarkood ragga iyo dumarku isku sibay markaa u cunaan qaadka inta la soo qaato ayaa qowmiyadaha qaarkood sida yamanta in badanoo ka mid oo kale qaadkii intay soo qaataan ayaa dabeed markaa reerku qaybsanaya inanta inteedaa la siinayaa inanka intiisaa la siinayaa islaanta inteedaa la siinayaa odaygu intiisuu la fadhiisanaya dabeedna halkaas bay iska wada cunayaan sigaarkii saas in la eeg waxa weeye qowmiyadaha qaarkood way wada cabbaan mid soomaaliyeed baa ku yidhi waa maxay inantan markaysaa waxaan cunaysaa ee cabbaysaa markaasay tii idinkuma cuntaan oo ma cabtaan markaasuu yidhi haa markaasay tidhi bima faraqta maxaad ku kala geysayoo yacni marka inantiina ugu diiday inankiina ugu oggolaatay wixii ama waxaad tidhahdaa waa waslaad oo xun oo waa in laga wada taga ama waxaad tidhaahdaa waa wax wanaagsanoo yacni markaa tayibaad ahoo inan iyo inanba waa in layska wada cunaa oo layska wada cabbaa marka taasi calaa kulli xaal waxay ku caddaynaysaa yacni waxa weeye ruuxa markaa waxaweyan xataa u doodaya ee daafacaya markaanu la jeclayn hablihiisii inay cunaan oo cabbaan oo inamadiisii aanu la jeclayn inay cunaan oo cabbaan oo ayn markaa qaraabadiisii aanu la jeclayn khaasatan dumarkii oo kale iyo carruurtii oo kale yacni waxay ku tusinaysaa in waxa weeye isaga markaa jacaylka balwaddani ay uu jecel yahay inay isaga ka asadihisay oo ka qaalib noqotay ee aanu markaa ahayn mid ku qanacsan inuu wanaagsan yahay mid ku qanacsan inaanu ahayn dhibaatooyin fara badanna qaadku waa leeyahay ilkuhuu daadiyaa siduu u galay waa aragteen maskaxduu kharribayaa hurdaduu tegsiinayaa waalli buu sababaa yacni waalli ayuu sababaa waa garanaysaan waxyaalaha markaa khatartae u sababa sheekooyinka yabaalka iyo ku saabsan waa maqasheen oo mashhuurka oo markaysaa markaa aad iyo aad looga sheekeeyo oo dadka aadka u cunaa ay markaa sheegaan sheekada yabaalkiiyo curiga ku saabsan oo ay yidhaahdaan xalay oo dhan markaysaa curri baan marka isla rafanayna waan mar walba isaga taagwaan oo marba dabadu ii go'aysa waxyaalaha noocaasi waxay caddaynaysaa nooc junuun iyo waaliya inuu sababaayo dhakhaatiirta laftoodu waa ka digeen aad iyo aad ayay uga digeen ruuxa haddii markaysaa markaa dhakhtar dhakhaatiirta maskaxda ah loo geeyo maskaxda ku takhasusay haddii loo geeyo uu dawo u qoro waxay kula dardaarmayaan waa in qaad laga ilaaliya waxayna ku odhanayaan hadduu qaad cuno dawadaasi waxba u tari mayso hadduu qaad cuno dawadaasi waxba u tari mayso ka kacbay tahay waa arrin muxaqaq oo dhaba weyn marka kuwii caqliga lahaa ayaabuu waalayaaye ruux markaysagaa maskaxdiisii khalal ku dhacay maxaad u filaysaa marka waxa weeye qaadkii waa dhibaato badan yahay khatar weyn yaynay idinkadin dadka odhanaaya qaadku waa xalaal xalaal ma ahe waa xaaraan weyn waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan yacni maxaa lagu xaaraantinimaynayaa qaadka iyo sigaarka waxaa lagu xaaraantinimaynaya waxyaalo fara badan waa midda koowaade xoolihii waa dayacaya waa luminaya xoolaha markaa in la dayaco lagu israafaana markaa waxbay ma bannaana ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiini wa kaana ashayaanu lirabbihi kafuura kuwa xoolaha ku loofaraa waa shayaadiinta walaaladood wa yakrahu lakum halaaan xadiidka kale oo saxiixa waxaa ku soo aroortay saddex buu ilahay idinla nacaya saddexdu idiin karaahiyaysanayaana waxay yihiin qiila wa qaala wa kasrat su'aal wa idaacat ilmaal xoolaha in la lumiyo oo la dayaco ayaa ka mid a ah. waa midda labaadee caafimaadkiiyo sixadii buu waxyeelaya hadday tahay maskaxda hadday tahay hurdada hadday tahay waxa weeye marka ilkaha hadday tahay waxa weeye marka raa'ixa markaa muntin oo qarmuunna waa leeyahay sigaarku oo dadka marka aan sigaar ka cabbinin urta noocaasa way dhibsanayaan oo waa karaahiyaysanayaan laakiin barashada uu qofkani la bartay ee uu caadaystay sigaarka yacni isagu markaa urtaa noocaasa ma dhibsanayo waxaana markaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ina almalaa'ikata tata'addaa mima yata'addaa minhu banuu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa waxa bini aadamku dhibsado xataa markuu salaadda soo galo waxa weeye dadkii ku xigay midun waxaa lagu ibtileeyey mooyaane kuwa kale oo dhammi waa nacayaa waana dhibsanaya waxaana laga qaadanayaa xadiidkaas in malaa'igtuna dhibsanayso ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam xataa marka salaadda la imanaayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray waa inaan ruuxa basasha iyo waxyaalaha la midkaa ah cunaa falaa yaqrabanna musallaana meeshaannu ku tukanayna yaanu u soo dhowaan ka basasha cunuu nebigu sidaa ka yihi oo basashu waxay leedahay nooc afqarmuuna markuu basasha badsado qofku basashuna waa xalaalo waa bannaanta haddana maca daalik nebigu wuxuu uhi falaa yaqrabanna musallaana waa si dadku markaa waxay la tukanaya aynay u karaahiyeysan oo u dhibsan waa si aan malaa'igtu ugu dhibaato bilaahi calaykum sigaarkiiyo basasha kee qarmuun basashu nebigu sidaa ka yidhi iyo sigaarka keebaa qarmuunkiisu sii daraya haddii ninkii basasha cunay la yidhi marka ayaanu u soo dhowaan meeshaanu ku tukanaynay ha naga fogaado uu sidaa lagu yidhi ka sigaarka cabbaya maxaad u firaysa waxaa ka mid a waxyaalaha markaa dhibaatooyinka markaa uu sababaayo xanuunada faraha badan leh ay sheegeen dhakhaatiirtu sida wadno istaag sida kansar sida xanuuno kaloo la mida ah. markaa dil aan deg deg ahayn buu sababaa ilaahayna wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihinna ha dilin wuxuu kaloo ilaahay yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafyihinna halaag ha ku tuurina wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laa darara walaa diraar wax dhib la yidhaahdaa ma jirto bimacnaa dhib inaad samaysaan ma bannaana wuxuu idin dhibaya ama cid kala dhibay dhibaatadii saasaa loo diiday marka waxyaalo badan baa saa ugu sugan maadaamay sidaas tahay fursadda ramadaanta laga faa'iidaysto sidii la ysaga jari lahaa adaa lagu dadaal dadka qaar waxay yidhaahdaan war aayad iyo xadiis sheegaaya yacni marka waxa weeye sigaar ama qaad miyaad haysaa maxaad u odhanaysaa waa xaaraan haddaan mar aayad sidaa u nasgaraynayso u caddaynaysa alqaatu xaraamun odhanaysaa ama asijaaratu ama addukhaanu xaraamun odhanaysa mar haddaanad haynin maxaad u leedahay waa xaaraan taa jawaabteedu waxay tahay wax kasta iyo mas'alo kasta oo imanaysa ilaa yowmi alqiyaama shareecada xukun baa looga helayaa shardina ma aha inuu nas ku yahay xukunkaasi maa min qadiyati ilaa walilaahi fii xukmun dhacdo kasta rabbi xukun buu ka leeyahy xukunkaa waxyaalaha qaarkood cumuumaadkaa laga qaataa waxyaalaha qaarkoodna daliilku inuu ku cadyaha laga qaataa waxyaalaha qaarkood masale la sheegaa la haleeshiiyaa oo shayga shayga la midka la xukun buu noqdaa oo wax qiyaas la yidhaahdaa jira axkaamta shareecaduna kuma koobnoo keliya shay mansuusa oo nasaan loo caddayo ee waxaa jira ashyaa mansuusa iyo ashyaa mulxaqoo la haleeshiiyo ashyaa mustanbadan sariix ahayn baa jira mafaahiim baa jirta ijtihaadiyaa jira axkaamta shareecadu kuma koobno keliya shay nas ahaan loo caddeeyo taas kuma koobno waxyaalo badan oo hadda mukhadiraad oo hadda la isticmaalo cumuumaadkuna loo cuskado mooyaane magacoodoo gaari kuma yaallo qur'aanka iyo xadiidka miyaad xashiishad ku aragtay qur'aanka mise xadiiska miyaad ku aragtay waxyaalo badan oo kaleo hadda muxaramaad oo la isticmaalo oo la wada garanaayo inay xaaraan tahay haddana nasan looguma sheegin qur'aanka iyo xadiiska laakiin axkaamta shareecada iyo qawaacidda iyo maqaasidda shareecada iyo dawaabidda loo eegaayo loo raajaca tusaalaan soo qaadaya ninbaa beri gabarh furay baa la yidhi xaaskiisii buu furay xaaskiisii markuu furaa dalqadihii ka dhammaadeen wadaad buu u yimi wuxuu ku yidhi iga warran arrinkaa wuxuu yidhi xaaraan bay kaa noqoto xalaal kuma ahee dib ha ugu dhowaan dabeedna wuxuu ihi wadaadow qur-aanka miyaad ku haysaa hebel hebel faadimo xaaji waa ka furan tahay markaasuu meel lafdigaa kuma hayo hadda maxaad iga xaaraantiminaysaa guud dadka markaa maanta odhanaaya qaadka iyo sigaarka magiciisa maa qur-aanka iyo xadiiska lagu sheego caqligii ninkaasoo kale ku soconayaan waxaa jira waxyaalaha qaarkood cumuumaad baa la cuskadaa shareecada waxaa lagu yaqaanaa maa askara kaiiruhu fa qaliiluhu xaraam waxay intiisa fara badani wax sakhraamaysaa intiisa yari waa xaaraan qaadkana waxaa la ogsoon yahay iyo sigaarka waxa weeye inta badani yacni waxa weeye inay wax sakhraaminayso yacni waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadka qaarkood wax fara badan baan ka cunay dabeedna kuma sakhraamin haddii inta la soo qaado caleenta la tuujiyo sida casiirka loo tuujiyo kalea loo tuujiyey ama waa la raqday dabeedna inta saa loo biyo raaciyey ayuu mar keliya intaasoo marduuf ayuu mar keliya caloosha geeyey siduu noqonayaa waxaa laga yaabaa isagoo qaawan dadka inuu usoo bixi lahaa haddaynay kaba raacin ya ta kale caqligiisu miyuu joogaa kan riyaha salaamaya ee inta marka waxaweye qaadkii uu ka soo dhergey la odhanaayo fiyo meel farfadhiyuu u yimi markaasu assalaamu calaykum waa rag waaweyn meenhay maxay salaanta nooga qaadi waayey amaba dhulkii u kala dheeraanayo ama gurigiisii markaa garan waayaya ama caaw oo dhan yacni curiga la rafanayo le xalay oo dhan bisad baan curri baan isaga taag oo markaas saa uu yidhaahdo yacni markaa waxa weeye ayuu igu soo cararayaayo dabadeedna markaasaan is odhanaya iska qabo dabeedna dabadaa ii go'aysa caawoo dhan ba halkaasaan isku jiraa jirnay mawaalliba mise waa miirqab nebiguna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam kullu muskirin xaraam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alay wasalam maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa lix iyo tobankii saradol wax sakhraamiyaa sacab in la egi in laga isticmaalaa waa xaaraan hadda lix iyo toban rodol ka waran maanta lix iyo toban rodol oo qaada haddii lagu tuujiyo casiir inta lagaga dhigo lagu cabsiiyo bilahi calayk saad noqon lahay warbahalka bahalka ayaan laydin khaldin xaaraan weeyo ma bannaana khabaa'istuu ka mid yahay dhibaatadiisa dheeftiisa ka badan fursadda ramadaana idinku soo aadana idinku soo dhow ka faa'iidaysta dadka markaa cunaa ha iska joojiyaan fursaddaa ha kaga faa'iidaystaan shaydaanku xidhan yahay halkaasaa la raacaan oo cibaadada ha qaabilaan ilaahayna ha baryaan oo baryada ilaahay ha farabadiyaan khayraadka iyo wanaagyaalkana ha la yimaadaan intaasaan kelmaddii ku soo goynaya wallaahu aclam